بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku jirnay kitaabkeeni matn abi shujaac ama alghaayatu wataqriib waa darsigeeni labaatan iyo lixaad ee kitaabka waxaan ka bilaabaynaa maanta kitaabu sabqi waramyi kitaabu sabqi waramyi ayaan ka bilaabaynaa insha allah asabq asabq waxaa laga wadaa almusaabaqatu cala alkhayli wanaxwiha almusaabaqatu cala alkhayli wanaxwiha in lagu tartamo oo tartan lagu galo fardaha ayaa wixii la halmaala faraskii iyo iisoo qabo geelii iyo wixii lahalmaalay aramyuna waa taa mid lamid oo aramyu ah bisihaami wanaxwiha wey aramyu bisihaami wanaxwiha in la gano leebabkii tartankoodii weeye in lagu tartamo ganidii magaranaysaa leebabkii la ganayey iyo qoryihii wixii lamid ahaa marka kaafaska lagu tartamayo waxaa loo yaqaanaa rihaan arrihaan bay u yaqaanaan kan lagu tartamayo ramyigana waxaa loo yaqaanaa annidaal marka rihaan iyo nidaal rihaan haddaa maqashidna waa faraska tartankii lagu tartamayey nidaalna waa tartankii liishka lagu tartamayey ama shiishka shiikhuu wuxuu yihi raximah llahu tacaala watasixu way ansaxaysaa almusaabaqatu in lagu tartamo cala adawaabi lagu tartamo oo rihaan loo yaqaan gaadiidkii iyo walmunaadalatu in lagu tartamo bisihaami leebtuurkii in lagu tartamo idaa kaanat ilmasaafatu masaafada tuu lagu tartamayaa hadday tahay macluumatan mid la yaqaan ilaa yo meel heblaayo fatatan ku gaaraya ama liishku ilaa meel hiblaaye ayuu noqonaya wa sifatu lmunaadalati habka shiishkuna uu noqonayo macluumatan mid la yaqaan uu noqonayo oo markii la shiishayo in laisku ogyahay shiishku noocay noqonaya laybka markaan tuuro ma waxaa shuruudu tahay laybka in meeshii ka duso yah mise shardigu waxa weeye inuu meeshii taabto haduu doonaa ka dhacee mise shardigu waxaa weeye in meeshii uu mudo waa intaa kala duwan yihin yah ha markaa sifatulmunaadara macnaheeda waa sidaas in meeshii wixii la shiishayay ay ka gudubto miyaa macnaheeda miyaan ku heshiinaa tartan ku noqonayaa ma wuxuu tartan ku noqonayaa in meeshii laybkii laga taago ma wuxuu tartan ku noqonayaa in meeshii hee la taabsiiyo suus hadduu doono hee ka dhacaa hadduu rabee magaranaysa leebka meesha kasoo dhacee marka masaafadiina haddii tartanku geeliyo wixii lamida ah uu yahay lagu tartamayay in la cadeeyo haddii heshiisii uu ahaana habka tartanka heshiiska u dhacaya in la tilmaamo ayay ku ansaxaysaa buu yiri taas waa kow wayukhriju wuu bixinayaa alciwada ciwadkii wuu bixinayaa ciwadkii ciwadkii waxaa bixinaya axadulmutasaabiqayni labadii tartamaya mid ka mid ah bixinaya saddex xaala midkood weeye kow in labadii tartamaysa waxba bixinba sida laba qofoo iska garanaysaa tartamaya iska noqonayaan soo maa in labada qofa xoola bixiyaan kanna shan doollar keeno kanna shan doollar keeno iyo in mid bixiyo bahasha sheikhu wuxuu ku yidhi raximah allahu ciwadkii iyo meeshan waxa faa'iidada la qaadanayo waxaa bixinaya axadulmutasaabiqayni labada tartamaya mid ka mid ah macnaheedu maxay tahay labada qof hee ma wada bixin karaan hadday wada bixiyaan qimaar bay noqonaysaa maxay noqonaysaa qimaar bay noqonaysaa xataa idaa sabaqa ilaa marka uu hadduu dheereeyo istaradahu uu ceshanayo xoolihiisii wa in subiqa haddii laga dheereeyana akhadahu saaxibuhu kii ka dheereeyahee hee uu qaadanayo macnuu waxa weeye hebel iyo hebel baa geelila wuxuu yidhi halkaa waxaan dhigayaa kun doolar hadday iga dheeraysid adaa qaadanaya haddii aan kaa dheerayana kunkayga waa ceshanaya taas way tushiiku sheegay oo ku yidhi laakiinse fa in akhrajaahu hadday wada bixiyaan macan labadoodiiba hadday wada bixiyan yidhaahdaan adna shan boqolkeen adna shan boqolkeen dhexdaa la dhigaya ninkii badiya qaadanaya lam yajus ma banaana ay lam yasix ilcaqdi wey caqdigu sixi mayaba caqdigu hee ansiximay heshiis baa la gelayahay hadduu hebel guulaysto waxaa u waajibaysa in xoolihiis la siiyo warkama ku dhacay marka heshiiska saas ahee ah, oo labada geed ka imaanaya xooluhu ka imaanayaan ma ansaxayo busheekhi raximah allah ilaa mooyaane an yudkhilaa inay soo geliyaan beynahumaa dhexdooda muxallilan mid xalaalaynaya mid hee xalaalaynaya muxallin inay soo geliyaan ninkii shanta boqol keenay iyo ninkii shanta boqol keenay sidaa inay tartanka ku galaan ma ansaxayo caqdigaas qimaar buu noqonaya halsi uu ku ansixi karaaba sheikhu ku yiri raximah allahu tacala sidaas maxay tahay kow qof saddexaad oo aan waxba bixin in meesha la geliyo marka ma dhacay muxallil baa marka loo yaqaana qof saddexaad aan waxba bixin hee in meesha la geliyo kaa saddexaad marka Eh, waa in nin nimankan tartamay mid u dhigmo waa inuu yahay mid ay xoolaha ku xalaalaysanaya haduu yahay oo ay ogyihiin inuusan barba ahayn markaas weli ansax maa waa in la keenaa muxallil xoolaha u xalaaleeya oo ma magaranaysaa ayaga u dhigmo kufi u ah yah muxuu yahay kufi u ah daabadda uu wato oo ku tartamayana hee kuwa ay wataan u dhiganta yacni mid muxallil ah oo ay suuragal tahay inuu guulaysan karo waa inay meesha keenaan kadib muxuu samaynayaa kaas in sabaqa hadduu asagu dheereeyo kaa muxalilka ahi hee akhad alciwada bedelka asagaa qaadanay shantii boqoloo labadni ka kala timaaday shantii shantii darsa asagaa la tegaya waa in subiqa haddii laga dheereeyana hee lam yaqram lam yaqram qaan bixin mayo yani waxba bixin mayo haddii laga dheereeyana daaqada usoo suuxi haba bixin mayo markaa marka muku dhacay haddii laga hadduu dheereeyana asagaa wax laga qaadayaa asaga asagaa wixii qaadanaya hadduu dheere haddii laga dheereeyana ah, hee haddii laga dheereeyana hee waxba bixin mayo marka marka haddi ah, ninkaasina laba shardi buu leeya waa u dhigmaa nimanka horta uula tartamayo daabadda iyo qalabka uu watana waa inay u dhigantaa hee waa ina hee iska daan iyo naga waa u dhigantaa qalabka ay wataan labadooda ina udhigantaa wakaa macnuhu si kaloo saddexaad waa dhici kardhoo cid tartan tartamaysa aanba ahayn inay howlihii bixinayso tartanka hala galo ninkasta fariskiisa soo kaxaysto dowladdaa bixinaysa warkama ku dhacay ayada markaas muhim waxaa ah labada qofoo tartamaya inaysan xoola wada bixin baa muhiima haddii wada bixiyaana waa in lagu daraa muxalil magaranaysaa u kuf ah oo u dhigma oo tartan kala gala hadduu guulaystana waxaan qaadanaya haddii kalan lahee kii guulaystay baa qaadanaya macnuhu waa intaas waaya kitaabul wanuduuri dhaarihii iyo nadarkii buu sheikhu galay aymaan waa jamcu yamiin aymaan waxaa la yidhahdaa taxqiiqu maa yaxtamilu lmukhaalafata taxqiiqu maa yaxtamilu lmukhaalafa taxqiiq shay in la sugo yaxtamilu lmukhaalafata sida uu ku sugan yahay si kaga disan qaadan kara taxqiiqu maahee shay in la sugo yaxtamilu lmukhaalafata sida uu yahay yacni xaaladda uu ku sugan yahay xaalad kaga disan hee qaadan kara kow aw mase ta'kiiduhu in la adkeeyo shaygaas bidikri ismi illaahi aw sifati min sifaatihi waa intaa kadib maxaa layihi taxqiiqu maa shay in la adkeeyo la sugo dheh shay in la sugo yaxtamilu lmukhaalafata xaaladda uu ku sugan yahay hee xaalad ka duwan qaadan kara yacni hebel baa yimi maxaa dhici ka maxaa dhici ka dhah inuusa dhici ka soo maahan markaas maxaa u baahan tahay in la xaqiijiyo wallaahi baad tir wallaahi hel hebel dhaart marka waxaa u keenta taxqiiq maa yaxtamil almukhaalafa macnuhu waa intaa aw taakiiduhu ama in la adkeeyo shay wallaahi qur-aankan akrinayaa oo kaleeta taakiid weyn maxaa lagu adkeynayaa bidikri ismi illaahi aw sifati min sifaatih ilaahay magaciisa in lagu dhaarto ama sifa tilmaamihiisa kamida ah. marka arkaan bay dhaartu leedahay afar ah arkaanta waxaa u horeeya xaalifun mid dhaaranaya xaalifun waa mid dhaaranaya kaas waa inuu mukalaf yahay kas waa inuu u dhahaa hadalka waa inuu mukhtaar yahay soma jeedid ya waa inuu mukhtaar yahay waa inuu mukalaf yahay waa inuu kas u dhahaa dueeba kuuroonaawo ayib waa inuu hee kas u yiraahdaa <coughs> waa inuu ku dhawaaqaya nudqi waa inuu jiraa marka afar arrimood buu leeyay kaa dhaaranay maxaa laga rabaa inuu mukalaf yahay laba haye waa inuu mukhtaar yahay saddex maxaa weeye waa inuu kas u dhahaa kas afar maxaa weeye nudqi waa inuu ku dhawaaqa qalbigaan ka dhaartay ma jiro qalbigaa hee ka dhaartay ma jiro labo cidda dhaaranaysa markii la helo waa in la helaa maxluufun bihi maxluufun bihi ciddii lagu dhaaranayay waa ilaahay subxaana watacaala ilaahay laftigiisa in lagu dhaarto wallaahi waa ilaahay baa ku dhaartay laftiis soo maa amase asmaadiisii iyo tilmaamihiisii wax ka mid inaan ku dhaarato oo ilaahay awooddiisaan ku dhaartay ilaahay cilmigiisaan ku dhaartay ilaahay qudradiisaan ku dhaartay soma jeedid marka maxaluufun bihi baa la dhahaa maxaa la dhahaa maxaluufun bihi waa ciddaa ku dhaaranaysa waa ismullah waa ilaahay amase ismun min asmaa'ihi aw sifatun min sifaatihi inaad ku dhaarato tilmaan la leeyahay ama isim alle uu leeyahay amase alle laftigiiso allah kulmada inaa hee dhaarato maxluufun bihi baa la waxaa jira maxluufun calayhi wax shayga u dhaaranaysa weye waxaasan sameynayaada aa maxluufun caleyhi baa la waayahay arrinka ugu dambeey waxa weeye xuruuful a ku dhaaran lahayd waa in la helaa waawowdii iyo bacdii iyo iyo ta wallaahi billaahi tallaabow iyo ba-yo ta waa in laga helaa meesha waa in laga helaa intaa marka laisla helo meesha dhaar baa dhacday wey macnuhu warkama ku dhacay meesha hee dhaar baa dhacday wakaa macnu shiikhu wuxuu yihi raximahullaah walaa yancaqidu guntami mayso alyamiinu dhaartu ma guntamayso ilaa billaahi tacaala in alla lagu dhaarta mooye yani allah erayaa in lagu dhaarta mooyaane aw bismi min asmaa'ihi ama asmaada ilaahay midkan lagu dhaarto mooyaane khaaliq alkhalqi allaha khaaliqaan ku dhaartay oo kale ama raxmaankaan ku dhaartay ama rabbulcaalamiinkaan ku dhaartay iyo wixii la aw sifati min sifaatihi daatihi ama daatadiisa tilmaamihii ay lahayd mid ka mid inaad ku dhaarato awooddiisa ku dhaaratid cilmigiisa inaad ku dhaaratid iyo wixii la halmaala marka ma ku dhacay ayib intaas waa intaa waman qofka xalafa ku dhaarta bisadaqati maalihi xoolihiisa inuu sadaqaysanayo ciddii ku dhaarta fahuwa kaasi mukhayarun waxaa la kala dooransiinayaa bayna asadaqati inuu wax sadaqays inuu sadaqadii uu ku dhaartay bixiyo inuu sadaqadii uu ku dhaartay uu bixiyo aw mase kafaaratil dhaartii uu dhaartay kafaara gudkeedii inuu la yimaado dhaartuu laba mid waayo dhaar nadarkii lamida ah soo hadda shiiku sheega waaye dhaar lamid ah nooca nadarka ka mida bay isku nooc yihiin oo sheegi doonaa iyo dhaar loo yaqaan xalifun maxdun dhaar baraxla shiiku tii baraxla ayaad ba sheegan tii kaluu sheegay dhaarta baraxla waxa wey inaad tirahdid wallaahi saan ha sameynaya warkama ku dhacay yah wallaahi la atasadaqana bimaali ilaahay baan ku dhaartay xoolahaygaan sadaqaysanaya dhaartaas dhaar barax la waay qofkaas markaa khiyaarka hadda shiiku siiyey ma laha markuu yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay xoolahaygaan sadaqaysanaya waxaa laasim ku ah inuu wax sadaqaysto markaa marka ma ku dhacay khiyaar male maxaa laasim ku ah inuu wax sadaqaysto haduu waxaan isdaqaysan waaye waxaan leenahay xaniifa dhaartii buu jibiyey baan leenahay markaasaa kafaaradii imaanaysaa marka ma ku dhacay yaah dhaarta maxdigaay markaa khiyaar malaa iyadu dhaar wallaahi saasaan sameynayaa yaah dhaar maxdiya baa la xalifun maxdun khiyaar male yalzamahu lwafaau maxaa laga rabaa inuu oofiyo wuxuu ku dhaartay hadduu sameyn waayo soomaahan xaniifa yacni dhaartii buu jibiyey wey markaa markuu dhaarta jibiyey maxaa imaanaya markaa kafaaradii baa imaanaysa amaatuu shiikhuu noo sheegay oo uu yidhi waman xalifa qofkii dhaarta bisadaqati maalihi ku dhaartay xoolihiisi inuu sadaqaysanayo tusaale wuxuu yidhi sidaan soo socotay buu yidhi wuxuu yidhi lilaahi calaya saasoo kale tusaalaha qorisusukuufuha wuxuu yidhi lilaahi calaya an atasadaqa bimaalii ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan xoolahayga sadaqaysanayo warkama ku dhaca saa hadduu yidhaahdo in facaltu kadaa haddaan saa sameeyo tusaale lilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan xoolahayga sadaqaysto haddaan hee safro oo kaleeto ya ama haddaan gurigaa galo oo kaleeto dhaartaassaas ayaduna maaha marka waa dhaar reer taasoo kale dhaarta sidaasa culimmada qaar waxay u yaqaanaan yamiinu lijaaj yamiinu allijaaji waalqadabi dhaar ka timaaday dood iyo ma garanaysaa cara xagga ka timaaday laba qof tusaale ahaan aniga sheekeysananay ilaahay baan ku dhaartay xoogagaan sadaqaysanaya hadaa xaggaa galo marka maxay ku timaaday lijaaj yacni dood iyo meesha dood joogtaba ahee bay ka dhalatay inta badan baa la yidhaahdaa culimmada qaar waxay u yaqaanaan nader bay u yaqaanaan xaggaasaa marka nader kasoo gelayaa dhaartaa lafteeda culimada qaar muxuu yaqaanaa nadaru ulijaaji waalghadabi bay u yaqaanaan marka nadarka dambe fasalka hoose bal fiir muxuu kuu qoray faslun fi nuduuri sumusa kuu qorin yah sumusa kuu qorin meeshaa dambe markaa nadarkii qayb ka mid ah uu ku sheegay qaybtii kalebaa xaggan ku jidha marka dhaartan marka xaggaa taalla oo man xaliifa shifku ku yidhi baa waxay leedahay laba magac dhaarna way tahay oo xaliif waxaa la yidhahdaa yamiinu yamiinu lijaajin wa qadabin baan lahaa magacaasa leedahay yamiinu lijaajin waqaabin maxaa kaloo la yidhahdaa bayna culamada qaar nadaru lijaaji waalqaab marka nadarkii qayb ka mid ayaa ku jira marsaa u fahan maxaa ku jira hadda markaan soo tilmaamaynay arkaanta yemiinta maxaan ku sheegnay xaalif qof dhaaranaya inuu jiro soo ma ahayn cid lagu dhaaranaya inay jidho oo ilaahay ah shaygii lagu shaygii uu ku dhaaranayey iyo xuruufulqasamka hadda xuruufqasam ku jidhaa maya kuma jidho xagga marka maxaa fahamtay naar toosa ma aha oo yemiinta caadiga maaha marka sidaa daraaddeed ba culamada qaar maxay yidhaahdeen tan yemiin maaha maxay noqonaysaa nether saasay ugu bixiyeen markaa ma ku dhacay nether ba u bixiyeen isku soo uruuriyo haddee noqoto yemiintii qayb ka mid ah ha noqoto nooc ka mid ah oo yemiin lijaaj la yidhaahdo ama nether ha noqotee oo muxuu noqonayaa markaa nether noocye buu noqonayaa netheru lijaajin wa qadabin kee ahaatee saddex siyaabood bay ku timaadaan aartan maxay ku timaadaa saddex siyaabood bay ku imaanaysaa kow in waxaa isku boorinaysid nader naderkan ama magaca nader baan siinaynaa yaa maxaan siinaynaa magaca nadersi naderkan lijaajkan aan u bixinay oo dhaartan hadda shiikhuu tilmaamaya ah saddex siyaabood buu ku imaanayaa saddex sababood buu leeyahay saddex sababood baa keenta kow nadaru xasin inaan dhahno nadaru xasin boorin naftiisa wax ku boorinaya naftiisa muxuu ku boorinayaa shay buu ku boorinayaa hadduu eebba ku walwanaado ilaahay arrinkaasi igu leeyahay haddaan hadduu eebba ku haddaan haddaan waxaa sameyn waayo tusaale ahaan tusaale ahaan lilaahi calaya an asuuma ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan soomo ya idaa lam aqra' ilqur'aana haddaan qur-aanka aanan akrin marka maxay tahay waa boori naftiisa uu ku boorinayo inuu qur-aanka akhrinayo soo maa ilaahay soom bii igu leeyahay haddaanan qur-aanka akrin maxay ka dhigan tahay waa xafiyo boorin uu naftiisa boorinayo nether waxafin baa la dhahaa maxaa lu yaqaanaa nether waxafin waa labo netheru mancin wuxuu nether ku gelayaa mushkila haysata inuu hee ka hortago nadiru mancin baa la dhahaa macsi qofkan ku dhacay tusaale ahaan ama shay khaladuu ku dhacaa marka wuxuu dhahayaa yaahay arrinkaasi igu leeyahay haddaan mar labaad dembiga ku laabto tusaale ahaan yah lilaahi calaya kada ama lilaahi calaya an atasadaqa ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan sadaqaysto haddii aan macsidaa ku laabto tusaale ahaan ama haddii aan shaygaa khaladkaa ku laabto marka ma ku dhacay maxaa loo yaqaanaa markaa nadaru manci yani naftiisa wuxuu ku khasbayaa oo muxuu teed nadarkan buu teed wuxuu uga dhigayaa naftiisa in macsida hee uu kaga fogaado warkaa ma ku dhacay nadaru mancin baa la amase waxaa imaanaya nadarka saddexaad waxa weeye nadaru taxqiiqi khabarin war la hubsanayo nadaru hee taxqiiq khabarin war in la hubiyo buu nadar ku gelayaa muxuu dhahayaa tusaale inuu yidhaahdo hadduu eeba ku ronaado iisoo qabo ilaahi calaya kada ilaahay arrinkaas buu igu leeyahay yaah in lam yakun ilamru kamaa qulta ilaahay arrinkaasi igu leeyahay hadduu arrinku saa u sheegtay hadduu yahay ama uusan ahayn tusaale ahaan ninbaa wax ku waramay warniyahu ninkii hebel saas u sameeyey xaggaas ka soo dhacayo ilaahay waxaasuu igu leeyahay ama nadarkaasaan la galay haddii warka saa u dhigta uu yahay marka warka hadalkan muxuu nadarka u gelayaa culusu waa adkeenaya warkaagii buu rabaa inuu hee xaqiijiyo taxqiiqu amrin baa la dhahaa marka saddexdaasoo la isku daray nadaru lijaaj baa la dhahaa maxaa la dhahaa nadaru lijaaj walqadab baa lahaa ama ha ku yimaado boorin naftiisa uu boorinayo ama cid kale uu boorinayo cid kale uu tusaale wuxuu leeyahay haddaa waxaase waxaa samayso ilaahay waxaan kula ballangalay inaan taas sameeyo tusaale ahaan cid kale uu boorinaya naftiisa keliya maa ama boorin inaan ku timaado nadarku ama inuu ku yimaado manci naftiisana wax ka reebayo ama inuu ku yimaado hee xaqii inuu arin xaqiijinayo saddexdaas isku daroo maxaa loo yaqaanaa nadaru lijaajin waqadab baa la yidhaahdaa culamada qaarna muxuu yaqaanaan baan idhi xaalifna weyaan culmada dhaar caadi u yaqaana muxuu qaar muxuu yaqaanaan yemiin caadiya waa tuu sheikhu muxuu yihi waman xaalefa qofkii ku dhaarta soo jeedid muxuu ku dhaartay bisadaqati maalihi tusaalahan sheegoo kale buu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay in aan xooleyga sadaqaysanayo haddaan saa sameeyo oo kaleeto warkaa ma ku dhacay yah ha saasoo kaleeto qofkaa marka nadirka saa u galay ama dhaarka saa u galay mukhayar waayo marka muxuu kala dooranayaa bayna sadaqati sadaqadii uu nadarka u galay hee inuu bixiyo inuu bixiyo aw amase hee kafaarati alyamiin ama kafaara gud inuu la yimaado nadarkii intuu iskaga baxoba hee inuu kafaara gud la yimaado ayuu kala dooranayaa xagga marka laba masala ku dhaafaya yamiintii oo nadarna noqon kadha oo culamada qaar ay u yaqaanaan nadar ay u yaqaanaan marka yemiintii baa laba noqday yemiin maxdiya oo baraxla iyo yemiin ay isku ekaadeen hee nadartii oo haddii eh, haddii dhaartu ku timaado saddexdii siyaabood ama manci ama hee ama xad ama taxqiiqu amrin hadday ku timaado nadarna way noqon kardhaa maxay ka noqon kartaa yemiinna way noqon kartaa marka labada xaalaa u bannaan weeye bayna sadaqati inuu sadaqa bixiyo sadaqada maxay tahay yani inuu nadarka wuxuu ku galay sadaqada ahaa inuu bixiyo yaa amase hee kafaarat ilyamiin ama kafaaratyamiin yimaado kafaartyamiin noo imaan doontaa noocay tahay walaa shay a wax laga rabaa ma jirto fii laqwilyamiini dhaartii laqwiga ahayd dhaartii aan waxba laga soo qaadaynin waxba laga maro laqwilyamiin waxaa laga wadaa waa haddii eebba kuuronaado maa sabaqa lisaanuhu waa wuxuu carabku ka xaday maa sabaqa lisaanuhu man sabaqa lisaanuhu ilaa lafdi اlyamiini min gayri qasdin waa man sabaqa lisaanuhu carabkiibaa ka xaday ama ka xoogay ilaa lafdi ilyamiini magacii dhaarta buu carabku dhahay min ayri an yaqsida asagoo aan dhaar ka wadin dhaart marka iska faraxa badan weeye walaahi maya walaahi haa walahi waa imi walahi waa tegi yani dhaartaas ka faraha badan soo garan maysaan baa la dhahaa waxaa kaloo noqota qofkii qofkii xanaaqsanaa ama qofkii magaranaysa hadduu eebba ku rooraado iisoo qabo degdegayay dhaartiisii oo kale kii xanaaqsanaa wallaahi mategi wallaahi waan joogaya waa dhaarihiisa laqwiga xagay soo gelayaan xaggay soo gelayaan tan xagganay soo gelayaan laqwi baa la yidhaahdaa marka markii horeba dhaara hadduu doono ma rabin carabkii baa dhaar ka xaday markii hore baad u doono dhaar maba uusan doonaynba inuu dhaarta marabinba carabkii muxuu qaarkood adoo isle cali maxaa dhiga ka zayd war cali baan ka wada zayd ma ahayn soo ma amase markii horeba dhaarkama wadin koow amase inuu hee hadduu eebba ku roonaado shay inuu ku dhaartuu rabay kale carabkii baa ka xado shay kale ku dhaartay wuxuu inu dhaarto mobilkaana iskale inuu kudhaarto wallahi mobilkaana iskale soo dhar caadi maa saasuu rabe markaasuu meeshii mobilka wuxuu wallahi masaajidkaana iskale dhaartaa marka sabaqa carabku ka xaday laqwi bay noqonaysaa warkaa ma ku dhacay maxaa yeele umuu shaygii uu qastay hee shaygu uu u socday asaga hee ma aha marka laqulyamiin baa la teen qofka caraysan midka degdegaya midka aan u kasin inuu dhaarto kii carabku ka xaday kii meeshuu dhaarti u weda maaha meelkana dhaartu la aaday carabka ku xoogay intaasoo dhan maxaa lahayaa la qowlyamiin baa la dhahaa weeye waman xalafa qofkii dhaartay buu yidhi an laa yafcala shay inuusan waxba sameynan buu ku dhaartay wuxuu yidhi wallaahi gaarigaan wadi mayo buu yiri tusaale fa amara khayrahu markaasuu cid kale amar ku siiyey bificlihi inuu wado lam yaxnad hee dembaayimaya maxaa yeelay asagu ficilkii uu ka dhaartay ma samayn weeyaan waman xarafa qofkii dhaarta calaa ficli amrayn laba arrimood inuu sameynayo muxuu idin fa facala axaduhuma markaasuu mid ka mida ah sameeyey lam yaxnafee markaas ma ma dhaarjabayo mahee ma dhaarjabayo oo maxaa laga wadaa yani wuxuu yidhaha tusaalaaan wallaahi laa albisu haadayni thawbayn ilaahay baan ku dhaartay labadaa maryo xiran mayo muxuu ku dhaarta markaa laba shay soomaahayn hadduu mid ka mida sameeyo xirto markaa hee dhaartii ma jabin dhaartii dhaartii kama jabin dhaartii hee kama jabin laakiin hadduu mid tan labaad xirto ka warama way jirta markaa marka hal mid inuu sameeya labadii shay uu ku dhaartay he wallaahi waa ku dhaartay labadaa guri gelimaya buu yidhi mid ka miduu galay dhaartii hee ka tegi ka tegi waxaa laga wadaa yacni lagu yeelan maya kafaaro wey macnuhu saa u fahan yaah ka tegi maxaa laga wadaa kafaaro lagu yeelan mayo baa laga wadaa haa ama hadduu labadii guriba galo maxaan leenahay markaa kafaaraa laga rabaa qofku marka shay waajibah shay macsiya hadduu ku dhaarto waxaa la rabaa inuu dhaartii jebiyo kafaarana la yimaado hadduu shay ma garanaysaa makruuha uu ku dhaartayna waxaa la rabaa inuu hee waxa fiican inuu dhaarka iska jabiyo oo hee kafaaradii la yimaado shaygiina sameeyo markaama ku dhacay shay caadiya ah hadduu ku dhaartay hadduu ka dhaartayna dhaartiinu iska ilaashadaa u fiican waman xalafa wa kafaarat lyamiini dhaarta kafaara gudashadeedu waxaa weeye huwa isagu mukhayarun waa mid la kala dooransiinayo fiiha kafaarada dhexdeeda beyna talaatati ashyaa saddex shay la kala dooransiinaya kow cid ku raqabatin muumina adoon inuu xoreeyo aw mase idcaamu casharati masaakiina toban miskiin inuu quudiyo kullu miskiin wuxuu siinayaa muddan lix boqol iyo hee afartan garaan buu siinayaa oo raashin ah aw mase kiswatuhum buu siinayaa dhar dhar buu siinayaa aw mase kiswatuhum inuu siiyo ayuu kala dooranayaa thoban thoban maramaro u siiyo toban toban miskiin wuxuu kala dooranayaa saddex arrimood inuu addoon xoreeyo ama inuu toban adoon ama quudiyo ama dharsiiyo dharsiintu marka inuu labiso maaha hadduu cimaamada ku taxo waa iska caadi marka ma ku dhacay cimaamadu ku taxay yani wixii dhar noqon kara laakiinse golofis iyo hufeeni dhar ma noqon karaan soomaha yani wixii dhar noqon kara hebel dhar baa la siiyey ayaa hee ayaa ku gudaysa nin weynbu wuxuu siiyey shaati yar oo wiil sanad jira Ah, wuu ku ansaxaysaa maxaa yeele ilmihiisu u geysanaya dhar buu waa ah, dhar soomaa dhar la xirso wey miim waxaa dhar markaa hee wixii dhar ah magaca lebsi qaadan karo oo la xiran karayo liwaaxi ninkaas dhar buu qaatay la xirto hee in la siiyo weeyaan inta hadduu waayo fa in lam yusidu waayo intaas fa siyaamu alaata ayaam markaa salaata ayaan laga bilaabamayo kafaarada markaa kusoo boodaya waxay leeyihiin kafaarada soonka intee la soomaya waxaa ka horeysa horta saddexii hore inaad soo hee khiyaarkooda hore soo weyday marka intaad soo weydo kadib baa kafaarada imaanaysaa murshiid raximallahu tacaala faslun fi nuduuri nadarkii la geliyey nadarkii la geliyey hore maxaan usoo sheegnay nadarka qayb ka mid ah, oo aan kusoo sheegnay nadaru lijaajin wa qadab saddex buu ahaa soo nadar xafi ah ama nadar manci ah ama nadar taxqiiqu khabarin ah saddexaas oo daray baa lijaaj soo maah marka saddexaasi taqarub ilaahay lagu dhowaanayo looma galee qofku saddexdaa midkood buu ku raadinayaa ama shay buu isaga reebayaa mushkila haysta buu isaga reebayaa tusaale ahaan dhaqan fiican fiicin inuu leeyahay buu isaga reebo ya amase hadduu eebbu ku ronaado isku boorinayaa amase hadal buu ku sugayaa oo rabaa inuu ku xoojiyo wixii la halmaado soo markaas war dhammaa nadri qeybtisaad waxaan sheekhu gelayaa faslun fi nuduuri nadar maxaa la yidhahdaa iltizaamu qurbatin lam tatacayan biaslin sharciyin iltizaamu qurbatin qurbo shay alle loogu dhowaanayo qofku inuu isku waajibiyo waayo warkama ku dhacay shay alle loogu dhowaanayo inuu qofku isku waajibiyo qurbadaasoo lam tatacayan aan markii horeba waajib ku noqon biaslin sharciyin asal sharciya aan waajib ku noqon shay ilaahay loogu dhowaado inuu qofka isku waajibiyo waayo xagga maxaa ku baxay markaa shay marka hore waajib ahaa iskuwaajibin isku waajibiy maxay u taraysaa yaah waxba soomaayo ilaahay waxaan ballan kula galay inaan salaa ilaahay waxaan nadar kula galay inaan salaada duhurka tukado al waajib bay kugu ahayd miyasan ahayn taa geli mayso meesha marka maxaa nadar la yidhaaha sheekhu ku yidhi yaah iltizaamu qurba shay alle loogu dhowaanayo qofka inuu isku waajibiyo wejib isaga dhigaya aye shaygaasoo ahaa lam tatacayan aan waajib ku noqon markii hore biaslin sharciyin asar shareeca aan waajib ku noqon warkaama ku dhacay shay markii hore aan waajib ahayn oo qurbo ahaada ilaah loogu dhowaanayay inuu hee isku waajibiyo ayaa maxaa loo yaqaanaa nader lagu yaqaanaa marka sheekhu wuxuu wanaderu naderku yalzamu wuu laasimayaa filmujaasaati abaalguddii laysaga abaalgudayey calaa mubaaxin shay mubaaxu qofka uu sameeyey wa taacatin iyo shay taacayo qofka uu sameeyey shay mubaaxa oo bannaanaa oo qofku uu sameeyey abaalgud laysaga abaalgudayo nadarku waa laysku waajibin karaa ama shay taacayo qofka uu sameeyey yah abaalgudkeeda nadar waa laysaga waajibin karaa wey macnuhu wanadru nadarku yelzamu wuu waajibayaa xagee ka waajibayaa filmujaasaati tii laysaga abaalmarinayey calaa mubaaxi shay mubaaxo qofka uu sameeyey ama loo sameeyey wa taacatin iyo shay taacayo qofka hee loo sameeyey ka qowligii udhahay tusaal ahaan in shafa allaahu mariidii ilaahay hadduu ii caafiyo qofkayga xanuunsan ama maradii maradiyuu qorayaa in shafa mariid inshafa allaahu mariidii qofka iga xanuunsan hadduu alla iga caafiyo so shay mubaaxa maaha yaah hadduu iga caafiyo hee falilaahi calayi alla wuxuu igu leeyahay an usalliya inaan tukado marka maxaa isku laasimisay annadaru yalzamu uu waa laazimaya nadarka la isku laasimaya waa kaa usalliya ah maxaa isugu laasimisay filmujaazaati abaalmarintii ka timaaday calaa mubaaxin shay mubaaxo lagu sameeyey haddii alla qofkii ku caafiyo shay mubaaxo lagu sameeyey soomaaan shaygaa isku laazimisay hee nadar buu noqonayaa oo salligii ah warkaa ma ku dhacay in magaranaysaa usalligii ah warkaa aw asuuma aan soomo aw atasadaqa ama hee ama sadaqaysto warkaa waaya halkaa markay marayso shiiku hal nooc buu ka sheegay nooca laftigiisa nadarka labaa loo qaybiyaa nadaru lijaajin hadda musuma soo dhigana mid wa qadabin muxuu si qasamaa saddex ayib yaa la soco ninkaas yaa la soco nooca la waxaa la dhaha nadaru tabarurin baa la dhaha nadaru tabarur baarinnimo baarinnimo nadaru tabarurin mid baarinnimo ah yacni waa mid qurbaayo ilaahay loogu dhowaanayo kii hore muxuu ahaa lijaajka taqarrubku ma jirin saa la soco nadarkii lijaajka ahaa ujeedkiisu taqarub maahan muxuu ujeedkiisu ahaa wakaa manci buu ahaa ama xafi buu ahaa ama taxqiiq buu ahaa saa oo soco kan dambe hee kan dambe naderkan dambe magacaa ka fahmaysaa nader maxaa la nadaru tabarur baarinnimo baarnimaa laga wadaa ilaahay baa loogu dhowaanayaa baa laga wadaa maxaa weeye nader ilaahay loogu dhowaanayo ajar laga doonayo wey warkaa ma dhacay yah marka kanoo kale qof muslimna keliyaa samayn kara wakaa nadaru tabarur baa nadar tabarur markaa shiiku nadaru tabarurkii baa laba u qeybsamay nadar tabarur ah oo hayru mujaazaatin hayru mujaazaatin hayru mujaazaatin mid aan abaalmarin ahayn iyo nadaru tabarur oo mujaazaat ah marka shiiku kii mujaazaadka ahaa wuu sheegay oo ah qofkan shay mubaaxa ah in alle uu ka doono nadarna uu ku galo ama shay taacaa in alle ka doono nadarna uu ku gaalo oo yidhaah ilaahay hadduu ii caafiyo ilmahayga nadan intaas waxaa sameynaya ilaahay hadduu iisu badbaadiyo qofka iga maqan nadan waxaasaan sameynayaa haddii alle subxana wa tacaala maanta i badbaadiyo bad bad buu galayoo mawjaadka tuuray nadar buga ilahna in najaani illaahu lyowm ilaahay maanta hadduu i badbaadiyo la asuumanna alaaata ayaam tusaale ahaan saddex maalmood baan soomayaa soo jeedid nadarkaas maxaa la yidhahdaa mujaazaad mukaafa'a ku jidha yacni shay in alla aa weydiisatay hadduu shayga alla kuu sameeyana hee aad daacaha bilaayeen la imaanaysa markaa ma ku dhacay nadaru mujaazaat baa ladhahaa nadaru tabarurin oo hee mujaazaat mujaazaat macnaa almukaafa'a laga wadaa meesa laga wadaa almukaafa'a waa abaalmarin nooca labaad nadar waxa weeye mukaafa'a ma laha mukaafa'a hee ma laha waa nadaru tabarur oo hayru mujaazaatin ah waa adoo yidso ahaan lilaahi calaya an asuumo iska firibes lilaahi calaya an asuum waxba kumaada xirin ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan soomo daba bedi marka nadarkaas tabarur taqarub way ilahay ugu dhawaanaysa keliya mujaasaat hayru mujaasaat way wax hadda aad in lagu sameeyo aaragti hee ma jiro ma jiro aad mukaafa aad kaga sugayso warkaa ma ku dhaca marka haddaan dhaho hadda bilaahi calaya an aqra'a alqur'aan tusaale ahaan muxuu noqonayaa lijaaj miya yah maya xad maaha mancina maaha maaha taqriirna maaha tabarur waaye ilaahay baa ugu dhawaanay tabarur yuu ka sii yahay hayru mujaazaad buu ka sii yahay warkaa ma ku dhacay taasaa usoo qabanaysaa haddaad tidhaahayd bilaahi calaya an asuuma shahran in fustu fi likhtibaari muxuu noqonayaa tabarur muxuu noqonaya tabarur mujaazaat wey soo ma ahan yah waka tabarur mujaazaat u noqonaya waka haye leerka ku dheeraanay walaan oo yalzamuhu qofkii marka salaadii waxuu isku waajibinayaa soomaahan salaadii soom bu alle igu leeyahay salaad buu igu leeyahay maxaa soomkii uu farabaday maxaa kaga waajibaya waa kan wayalzamuhu waxaa kaga waajibaya min daalika soonku isku waajibay waxaa kaga waajibaya maa yaqacu calayhi lismu magaca soon ama magaca salaad wixii ku dhici kadho ayaa ku waajibaya salaad maxaa hebel salaadbu tukada maa la dhihi karaa hal ragcad tukada salaadbu tukada ma la karaa hadduu hal ragcad tukada ka baxo yaa hal ragcad tukada waa ka baxay salaad ma noqon karta ay salaad ka noqon karta salaad waxaa weya laba ragcadood in la tukado marka ku dhacay yaa qofka marka hebel salaad buu tukaday waxaa ugu yar ragcataani marka waqtiguna salaad bu allaigu leeyahay meesha ugu yar bay ku dhacaysaa in laba ragcado tukadaa marka ma ku dhacay hadduu dhaho soom bu allaigu leeyahay maxay ku dhacaysaa hal mar inuu tukado hadduu dhaho ilaahay sadaqa inaa bixiyo igu leeyahay wixii sadaqa noqon karta oo ugu yaroo la bixin karo ba hee bay ku dhacaysaa buu sheikhu raxima allahu tacaala marka kaa dambe oo shiikhuu ku yidhi mujaazaadka kafaaro ma waa inuu shaqadii uu yidhahdo waxaasaan sameynayaa hee inuu la yimaado weeye warkaa ma ku dhacay yaah ilaahay wixii uu leeyahay waxaa hadduu haddaan abaaso ama haddaan magaranaysa xag waxaas magaranaysaa ah, siiyo saasoo kaleeto hadduu eh, hadduu allay caafiyo xajka inaan hebel geeyo waa laygu leeyahay kafaare kafaara gudanayaa ma marka nadarkan dambe kafaaro male kee kafaarala keliya kiyoo hore lajaaiski baa kafaarala warkaa ma ku dhacay taasaa kafaaradiisi kan dambe markaa waxaa laga rabaa keliya maxaa laga rabaa wixii uu isku waajibiyey inuu sameeyo ayaa laga rabaa lijaajkuse kafaara iyo wuxuu kala dooranayaa hee kafaara iyo iyo wixii isku waajibiyey inuu midkood sameeyo ayuu kala dooranaya mhm. walaa nadara nadar laguma geli karo fii macsiyati shay macsiya tusaale ka qowliina tirahdoo kale in qataltu haddaan dilo fulaanan fulaan haddaad dilo falilaahi calaya kada ilaahay saasuugu leeyahay yacnaa nadar nooceeya adoo ilaahay ugu dhowaanaya weeye markaa ma ku dhacay adoo ilahay ugu dhowaanaya tiraahday nadar taqaruba weeyaano hebel haddaan dilo ilahay waxaa leeyahay ma noqon karto nadar noqon mayso nadar hee nadar noqon mayso waaye laakiinse hadduu ka wado hadduu ka wado manci ka waran somuuc ma noqon karto dee hebel dilo ilaahay waxaasuu leeyahay yacni waxa wuxuu u dhigayaa inuu kaga joogsado hebel dilkiisa marka ma ku dhacay yah kaasoo markaa nijaajkii bay gelaysaa nadar bay noqonaysa maxay noqonaysaa nijaaj lin hadda shiikhu tu laa nadara fii macsiyatin uu waayo shayga alla nadarka alla loogu dhowaanaya oo taqarubka ahee macsi laguma nadari karo buushi raxima allahu tacaala walaa yalzamu nadru nadarkii ma guntamayo calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa inaad ka tagta aa ku nadraysid tusaale ahaan adhahaysay laa aakulu laxman ilaahay waxaa nadar ugu galay inaan hiib cunin walaa ashrabu labanan ilaahay waxaa nadar ugu galay hee inaan caana cabbin aan dhamin wamaa ashbaha daalik waxaa lamida intaas kitaabu alaqdiyati washahaadaati kala xukunkeeda kale kala xukumayay iyo markhaatiyadii iyo hee markhaatiyadii alqadiya waa jamcu qadaain qadaa waxaa la yidhaha faslu lkhusuumi bayna khasiimeyni bixukmi illaahi faslulkhusuumi qolo ishaysa in la kala saaro faslulkhusuumi dood in la kala guro ee ka dhexaysa bayna khasmayni laba ishaysa maxaa lagu kala saarayaa bixukmi illaahi ilaahay xukunkiisaa lagu kala saaraya warkaama ku dhacay waayahay shahaadadan waa markhaati ka caadiyaha walaa yajuusu ma banaana an an yeliya alqaadiya qaali inuu noqdo ama qaalin ama qaadinimada inuu qabto yeliya qabto weeye an yeliya alqaadiya qaalinimada inuu qabto ma bannaana ilaa man cid mooyaane istukmilat fiihi lagu dhammaystiray khamsa casharata khaslatan shan iyo toban arrimood lagu dhammaystiray mooyaane cid kale ee qaadi ma noqon karto cid kale qaadi ma noqon karto kow alislaam inuu muslim yahay albuluuq inuu qaangaar yahay alcaqlu inuu caqli leeyahay alxuriya inuu hee qof xora yahay addukuuratu inuu lab yahay gabar qaadi ma noqonayso walcadaalatu inuu cadaalad cadaalad inuu yahay cadaalada sheikhu asagaa noo sheegi doona kitaabka ku imaan doontaa cadaaladda qofka laga rabo maxay tahay wamacrifatu axkaami lkitaabi wasunna axkaamtii kitaabka iyo sunnada inuu inuu yaqaan inuu haa inuu yaqaan caamkii iyo khaaskii iyo mutlaqii iyo mujmalkii axkaamtii usuulka waa inuu yaqaanaa waa inuu yaqaanaa labadan masaa'il hadday isqabsadaan see kala rajaxayaa iyo wixii la halmaalay adiladii waa inuu kala garanayaa bukuur maxaa daliil noqdo maxaase daliil noqonayn suma jeedid axkaamta shareecanka waa inuu yaqaanaa labo walijmaac ijmaacii muslimiinta waa inuu yaqaanaa wakhtilaafu alikhtilaafi walikhtilaafi iyo ikhtilaafkii magaranaysaa masaa-isha iyo wa turuqil ijtihaadi habka magaranaysaa ijtihaadku u dhaco ama sida loo ijtihaadayo wa arafin iyo qeyb waa inuu yaqaanaa min lisaanilcarabi luqadda carabeed ka mid a gabayadeedii magaranaysa waxyaabii la halmaalay qeyb waa inu hee inuu qeyb ka yaqaanaa wa tafsiiri kitaabi illaahi tacaala kitaabka alle fasiraadiisa inuu garanayaa wa an yakuuna waa inuu yahay samiican qof wax maqlaya basiiran qof wax arkaya waa inuu yahay wa kaatiban waa qof wax qoraya asaxu waxa weeyena shardigaas isugu jira meesha inuu wax qoro ee ka ahayn wa mustayqida mid soo jeeda waa inuu yahay oo aan mahsanayn qof iska mahsan waa inuusan ahayn qof soo jeeda oo gar buu kala qaaday rag iyo dad buu kala gurayaa soo maa waa in qof soo jeeda oo aan la gaadi karin waa inuu yahay wayustaxab inta inta waajibka laga rabo qofka wayustaxabu waxaa u sunnaa an yanzila inuu dego alqaadi qaadigu inuu dego fii wasadi lbaladi beledka iyo magaalada bartankeeda inuu dego ayaa u sunna ah oo haddii magaaladu magaranaysaa ay yar tahay haddii weyn tahay waa in magaranaysaa meel la gaari karaa uu degaa fii mowdicin meel waa inuu degaa baalisin muuqata linnaasi dadka u muuqata waa inuu hee qaadigu degaayo joogaa linnaas dadka u muuqata walaa xaajiba waana inuusan waardiyo samaysan lahu asaga walaa xaajiba wax waardiyaamaysan usugnaayn lahu isaga waardiyamaysan lahayn waardiya ka celiya waardiya ka celiya lahayn laakiinse waardiye qof dadka u kala hora adigu sooglaaa soo horeeyey adigu gadaal mar kaas mushkila mala ee waardiyaha la sheega waa kee mid asaga dadka hee ka hor istaagu yidhaahdaa ow ma joogo saaka gelimaysaan yani waardiya asaga garanaysaa walaa yaqcuda u fadhiisamayo lilqadaa'i qaadinimo u fadhiisamayo fi masjid masjidka dhexdiisa masjidka dhexdiisa qaadinimo uma fadhiisanayo isaga dhexdiisa kuma kala xukmin karo hadduu wax ku kala xukmiyo karaahiya noqonaysaa ilaa mooyaane markay daruura timaado meesha wax ku kala xukminaya roob da-ayo roobkii baa soo galayba masaajigii buu la soo geli karaa ama masaajigii baa ku dhex qabata isagoo masaajidka joogaba masaa'ila ku dhex qabata markaa wuu geli karaa laakiin se wixii ka soo haraa inuu masaajidka la soo aado lama sunnayn bulshada ku raximallahu taala maxaa yeele masaajidka keelada iyo maxkamadaha waa artan keelada inta la aamusaniyo aamusa ah, waa qeylo badan yihiin dadku waa doodayaan marka masaajidkan qeylo iyo dood hee looma rabo wayusawi wuu simayaa bayna alkhasmayni labadii doodaya wuu simayaa fii alaaati ashiyac saddex shay buu ka simayaa buu ka simayaa buu ka simayaa kow cinda fi lmajlisi meesha ay fadhiisanayeen labadii qofoo dooda u yimi waa inuu hal meel wada fadhiisiyaa siman waa inuusa midna fadhiisin midna istaajin marka ma ku dhacay wallafdi xaggii hadalka wuu ka simayaa kan hadduu siiyo laba daqiiqo hadal kan laba daqiiqo hadal siiya midna uma kordhin karo midna kama yarayn karo wallaxdi eegmadiiba wuu ka simayaa kanna hadduu laba daqiiqo eegayo kanna inuu laba daqiiqo eegaa hadduu kan si xoog u eego kan waa inuu si xoog u eegaa midna inuusan indhaha ku gubin midna u qoslin indhaha ku gubo haye soo daado warkaaga kamuk halayar haye inoo wad baarak allaahu fiik allah yubaarik fiik maxaa la dhahayaa shiikh eex eh, eh baa hee eex eh baa wadaa wey eex baa hee wadaa lama ogolo marka intaasa markaa walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata hadiyad inuu ka qaato min ahli camalihi cidda uu u shaqeeyo magaaladan buu ka shaqeeyaa qaadi ka yahay cidda u shaqeeya inuu hadiya ka qaato lama ogola marka masalada hadiyada waa la kala saarayaabay si culimmadu yidhahdeen raximah allahu tacaalayo sharaxa kitaabka uu qoraya in la kala saarayo masalada hadiyada oo maxaa loo kala saaraya sidan soo socota sida cid maxkamadda imaan doonta ama hadda dooda u taallo ama imaan doonta la ogyahay inay dood soo wadato ama magaalo kale ha timaado ama tan ha timaado wax hadiyada uu ka qaadanaya ma jirto marka ma ku dhaca ama hore hau keeni hore ha u keeni jidho ama hadda ha u bilowdee marba hadday dooday ka tahan maxkamadda amase la ogaya inay dood soo socoto yaa mooshinna soo socdaa wax xidiyada uu ka qaadanaya habyaraatee male taasoo masale maa labo waxay yidhahdeen culim raxima allahu tacaala qofkii markaa qaadiga ahaa meesha uu ka xukminayey qaadigii maxalli wilaayatii haduuj haddii magaranaysaa uusan joogin alqaadi fii kayri maxali wilaayatihi weeye amase wuu joogaa meeshii ka talin jiray buu joogaa ama wuu ka maqan yaha wuu joogaa laba masala soo maaha labada xaalaba kii wax usoo hadiyeeyey oo muhdiga ahay oo hadiyada keeni jiray mid wuxuu ahaa caadi ahaan hadiyada uba keena buu ahaan jirayba haddaan intaa madaxnimada laga dhigin buu hadiyada u keeni jirayo hadiyadiina subis subisna kuma soo darin waxyaaba lagu garan kara inuu dan leeyahayna kuma soo darin eeg ninkan qaadiga ah fii kayri maxalli wilaayati ha joogo ama meeshii uu ka talin jira haba joogee cidda hadiyadda u keeni jirta waa inay ahayd cid ku caanbaxday hadiyadda warkaa ma ku dhacay hadiyad keento isaga caanbaxday hadiyadiisna uusan waxba kusoo darin maanta ziyaado haddii awl u keeni jirta hadiyad boqol doolara hadiyadii shan boqol kama soo dhigin maanta tusaale ahaan iyo wixii la halmaale marka ayada waa la ogolaanaya warkaa ma ku dhacay wuu ogolaan karaa wuxuu kaloo ogolaanaya qaadigii fii maxalli wilaayatihi buu joogaa iisoo qabo masale faahfaahin dheer u baahan weeye ka baqaya inay waqti qaadaso marka hadda taa masalada aan ku joojino maxaan dhahaynaa hadiyadda qofka qaadiga u qaadanayaahi waa la kala saarayaa kala saarid bay leedahay insha allah kitaabta kalaan ku arki doonnaa saan hoga socono cashir badan baa isugay wayatajanabuu ka fogaanaya alqaadiaadhamaanaqaadiga wuu ka fogaanayaa fii casharati mawaadica toban meelood buu qaadigu ka fogaanaya toban xaaladood inuu wax kala xukumohu ka fogaanaya kow cindalqado markuu careysan yahay waljuuci markuu gaajaysan yahay walcadashi markuu haraad daran u hayo wa shahwa markay shahwo daran hayso islaantiisu u baahan yahay maxaa la dhahaya warood reerkaaga horta u tag intaa ha kala xukmin haddii kale maskaxdaa maqan walxusni markay murugo daran hayso walfaraxi iyo markay farxad almufritayna ee tandhaaf hayaan murugo daran iyo farxad daran baa haysa maxaan leeyahay qof markuu faraxsan yahay axkaam badan buu sii deynayaa aan miisaan miisaanka saxda aan la saarin markuu murugaysan yahna waa lamid marka la dhahayaa ukaadi kaa soo degaan howluhu wa cinda almardi markuu xanuunsan yahay wa mudaafacati alakhbathayn markii uu isku celinayo labadii xumaa kaadiya saxaru isku celinaya waxaa la dhahayaa shiikh u banaaya qaadiga suuga ha wakhalabati nucaasi markay hurda ma garanaysaa maxaan dhihi jiray lulma miyahayd yah markay lulma hayso qulmadu ka xoog badato wa shiddati alxari waalbardi markuu kuleel iyo qawow daran uu jiro walaa yas'alulmuddaci intaas markaa tobankaa xaaladood qaadigu waxba ma geli karo warkaa ma ku dhacay walaa yas'alulmuddacaa calayhi xaggan dadkiibaa dadkii baa soo istaaga meesha haye walaa yasalu weydiin mayo qaadigu almuddacaa caleyhi kii la soo eedeeyey yah kii la soo eedeeyey weydiin mayo qaadigu ilaa bacda kamaali dacwa ilaa dacwadii loo haystay ee dhammaystiranto warkaama ku dhacay lasoo suno somahayn kii muddacigaadi daa hadal ilaa xogtii ninkaa la dhammaysto kan hee waxa loo haysto hee waxba weydiin mayo kadib markii baasha u dhammaato wuxuu dhahaya haye ukhruj min dacwaahu buu dhahaya wuxuu dhahayaa ukhruj min dacwa ka garbax way macnuhu ukhruj min dacwaahu ka garbax ninkaasi xogtaasu kuu dhiibay kuu eedeeyey hadduu yidhahda waa ogolahay intaas dee wayba dhamaato baashi macna dhahaya waa lagu xukmaya hadduu yidhahda ma ogoli xaggaa markay marayso walaa yuxallifhu dhaarin mayo wuu diiday soomaa muxuu yidhi ninkaas wuxuu igu soo eedeeyey hee ma qirsani dhaaro markiiba kula boodimaya maxaa la dhaha muxuu samaynayaa walaa yuxallifuhu dhaarin mayo ilaa bacda su'aali ilmuddacii ilaa mooyaane kii dooda watay markuu dhaar dalbado markuu yihahdo ii dhaari markaasuu dhaarinayaa laakiinse inta ka horaysa asagoo dhaarti hee lasoo la soo ordimayo dhihimayo dhaaro marka la boodimayo walaa yulaqinu u laqiimimaya khasman mid mid doodaya oo dooda qolyaha doodaya ka mida u laqiimimayo u toostosinmayo xujatahu doodiisa u toosinmaya qul kada saa dheh saa udhig bahasha ah, dee asagaa la qabanaya soo maah ninkii doodayay hadduu soo daaqo maxaa la dhahayaa sheikh qareen soo qabso kuu doodo baa la dhahaya laakiin se aduu u tustuusmisadoo adigiya haye habee maxaa leedahay saas saa udhig yani hadalkii buu si kale u yidhi saa udhig hadalka saa samee maxaa la dhahayaa ma jidho waxaas waxaas hee wax soconaya maaha walaa yulaqinu khasman xujatahu walaa yufhimuhu kalaaman hadalkana hee bari mayo suu hadli lahaana bari mayo ay laa yucallimuhu weye bari mayo kayfiyat alkalaam suu hadli lahaa markaa meesha timaadid sidaa u hadal halkaa ka bilow tee ku xiji howlahaas hee u sheegi mayo meeshan sidee rag baa kala baxaya dad baa kala baxaya ninka markuu soo istaago doodaada fur baa la dhahaya hadduu isjabiyo haddii kalaasay u taalla hadduu laga dareemaya in waxba uusan hayn maxaan lahaya dood fiican markaa la timaadin sukaya keen markaa hee dood fiican nin baa la eede ninkan muxuu u socdaa horta ninkan muxuu u socdaa inuu qof eedeeyo u socdaa marka see u toostoosiinaysaa waa inaa asugu toostaa wixiista soo maa walaa marka walaa yufhimuhu kalaam waxa weye macnuhu laa yucallimahu laa yucallimuhu kayfa yaddaci sida u doodi lahaa bari mayo ti hore maxay laa yuuqinu khasman yani hadal tustuusma dhihi mayo sidaa dheh sidaa dheh kadaa kidaa kidaa saa u dheh hadalka dhihi mayo walaa yatacanatu bishuhadaai markhaatiyadii ku adkaan mayo oo hadalka ku adkeen mayo dhihi mayo markhaati miyaa noqoteen haa oo se markhaati u noqotay yaa markhaati idinka dhigtay haa u noqonaysa markhaati maska daysaan howlaha shaqadiisa maaha howlahaas hee ninka hadduu markhaati baan ahay keliya waxaa laga eegayaa inuu caadil yahay warkama ku dhacay maxaa u noqotay howlaha shaqadiisa hee eh? ma walaa yaqbalu aqbali mayo qaadigu ashahaadata markhaatigii aqbali mayo ilaa miman mooyaane qof mooyaane habatat cadaalatuhu cadaaladiisu ay sugnaatay ah, qof cadaaladiisu ay sugnaatay mooyaane cid kale markhaati baan ahay eh? ka yeeli mayo eeg tii hore maxay ahayd maxaa markhaati u noqotay baa loo diiday inuu dhaho tacanudku waa sidaa laakiinse inuu yidhaahdo markhaati baa cadaalad inuu yahay iyo hubiya marka hadduu asigu yaqaano qofkan markhaatiga hee inuu caadil yahay hadduu asigu yaqaan asagaa ku filan warkaa ma ku dhaca hadduu yahay caadil wuxuu leeyahay oo isagu yaqaanay way ku filantaha hadduusan cadil ahayn hadduu yaqaanay inuusan cadil ahaynna inuu ceeliyo yacni cilmigiisa asigu u leeyahay qofkan uu ku xukmin karaa caadilka warkaa ma ku dhacay qaadigu ninkan ina isku xaafadiyiin weyaba inuu caadil uusan ahayn buuba ogyahayba maxaan leenahay cilmigaaga baa ku xukunkae caadil noqon maye ka saara meesha markhaati noqon maye ka saara meesha hadduu ogyahay inuu caadil yahayna cilmigiisu ku soconaya ayib haddii asaguusan aqoon waxaa khasaba inuu cid caadil cid eh, markhaatiyadan eh, caadili yihiin hee xaqiijisa in lasoo in lasoo helo kadibna markhaati ka kacdo tiraada ushhidu annahu hee cadlun cid markhaati farto tiraahda hebel inuu caadliya anaa markhaati ka ah in la helo waayo markaa maku dhacay ayib walaa yaqbalu shahaadata caduwin calaa caduwihi cadow cadowgiis markhaati u qabaan mayo laba qofoo ishaya oo col isku ah markhaati hee isu noqon kari mayaan isu noqon kar laga wadaa yani waxaa loo jeedaa markii eedda isaga lagu oogayo hebel oo geellaa oo eedi ku socoto markhaati inay ishayeen inuu eedii ku markhaati furo inuu sameeye hee lama ogolaan es maxaa la ogolaanayaa kii cadowga ahayda inuu ku markhaati furo adigu yidhaahdo waa runtiis inkastoo aan ishayno haddana hee waxaa isagaa iska leh marka waxaa la ogol yahay inuu u markhaati furo laakiinse maxaa la ogolayn inuu ku markhaati furo lama ogola warkaa ma ku dhacay maxaa yeelay dee waktana inuu hee ducadooda ku markhaati fuul waxay ka dhigan tahay waa wax macquul way adag tahay soo maa markaas lagu ogolaaday laakiinse maxaa maxaa fudud inuu kugu markhaati fuul iska fududaayo eedusha kaa saaro maxaa kaloo la ogolaya walaa shahaadata waalidin liwaladihi waalidna wiilkii wiiladkiisa hee markhaati uma noqon karo walaa waladin liwaalidihi weladna waalidkii markhaati uma noqon karo uma noqon karo maxaa laga wadaa xoolahan w aabbahay baa leh markhaatidaas kuma geli karo muxuu geli karaa markhaati ahee inuu ku markhaati furo warkamakudhaca marka labada cadowga iyo waalidka labada waxaa loo ogol yahay inay ku markhaati furaan laakiinse looma ogola inay u markhaati kacaan u markhaati kacaan walaa yuqbalu lagama aqbalayo kitaabu qaadin qaali qoraalkii lama aqbalayo ilaa qaadin aakhara qaali kale qoraal u diray hee lama aqbalayo fil axkaami axkaamtii uu soo saaray ilaa bishaahidayni laba markhaati inuu soo raaciyo mooyaane yashhadaani ka markhaati kacaya bimaa fiihi waxa ku sugan warqadaas qaadigii buuhaaso garow wax wuxuu xukumay buuhaaso lagama fulin karo ilaa lasoo hela hee barnaamijkan uu qorayo feelkan uu sido oo xukumay hee laba markhaati oo ka markhaati kacayso dhahaysa waa runtii saasuu u xukumay warkama ku dhaca marka tusaale ahaan ninbaa garow maxkamaddu wuxuu u tegay inuu kiis kiiskiisii wuxuu hebel oo bowaasa xoolahii iga dhacay dhaar buu tuuray markhaatina wuu keensaday qaadigii muxuu sameeyey markaa yaa qaadigii marka wuxuu leeyahay hebelkii markhaatiga iyo dhaarta lagu furay tusaale ahaan xoolihiisi garow wax maka yaalaan haa isagaa xoolahaasa looga jaray bowaasa loo dirimayaba xoolihii ah, gar waxba kama yeela ninka markhaati ninka aad xoolaha iga xukuntay hagee joogaa boosaaso markaa burqadii maxkamaddu soo saartay wuxuu u sameynayaa laba laba markhaati buu u sameynayaa oo markii boosaaso la geeyo warqadda hee markhaati ka ah, warqadda inay ka socoto maxkamaddii warkama ku dhacay macnuhu intaa keliya hada billahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wali sabi ajmaciin